bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin la alati linafyi اljins camala in najcal ilah fi nakira mufradة jaءatka aw mukarara fansib biha mudaafa aw mudaarica wbacda daka alkhabr adkur raafica wrakib اlmufrada faatixanka laa xawla walaa quwata wاthaani jcala marfuuca aw mansuuba aw murakaba wain rafacta awala laa tansiba wmufrada nacta limabniyin yali faftax aw insiban aw irfac tacdili wgayra ma yali wgayra اlmufradi laa tabni wansibhu aw irafc aqsidi wاlcaطfu in lam tatakarar laxkuma lahu bima linacti di lfasl intama waacطi lama xamزة اstifhaami ma tastaxiqu duna الاstifhaami washaaca fi da lbaabi isqaat lkhabr ida lmuraadu mac suquutihi dahar casharkan cashar mustaqil ma aha aniga unbaa iga hormarto sala allah wasalam calaa nabina baan iri laakiin inaan ku dara baan rabaa casharkii hore wuu raacsan yahay dabcan qofka waxa weyaan hadba awoodiisa intay gaari karto khabarkii maadaama darsiga uu duuban yahay ninba meeshay gaari karto inuu duubo inuu dhegeysto unbaa ugu muhiimsan marka waad joojin kartaa laakiin hadda intaan isku hal cashar baa yihiin marka laadii linafyi ljinsi haddaan dhammayn karnana waan gaarsiinaynaa haddii kale casharkii horaan ku dhammaystiraynaa markaasuu musanifku wuxuu ku yiri ijcal yeel lilaah waxaad u yeeshaa camala inna ina camalkeeda u yeel fii nakiratin nakira gudaheeda mufradatan jaa-adka ku timaada aw mukarara ama iyadoo lasoo celceliyay marka musanif wuxuu leeya laa oon hadda ka hadlayno laadii horo oo min alxuruufi almushabahaati bilaysa ay kaaga darsamin laadaas hore waxa weeyaan tarfacu lisma wa tansibu alkhabra waalcamalu fiiha khilaaf oo laada ma camal fashaa ma samaya reer xijaaziyiin iyo waataad ogeed oo laysku khilaafsanay ayib laakiin laadan camalkeeda waa laysku ijmaacsan yahay min aqwى اxuruuf yay kamid tahay walidaalika towxiidka idaa loo isticmaala laa ilaaha ila اllah laa xawla walaa quwata laadan waa laada min ahami اlxuruuf alcaamila camala ina ayay kamid tahay markaasuu ku yiri ijcal yeel lilah waxaad u yeeshaa fii nakiratin xaal ay tahay nakira ama fii nakiratin nakira inay ku camalfalayso ama fii nakiratin ayadoo nakiro gashay camala ina oo kale u yeel ijcal yee lilah waxaad u yeeshaa camala ina u yeel fii nakiratin nakira gudaheedana ugu yeel mufradatan jaaadka jaaadka kuu timaada mufradatan xaalay tahay mid keligeeda aw mukarara iyadoo lasoo celceliya ayadoo lasoo celceliya laa xawla walaa quwata w ayadoo lasoo celcelino mufradna laa rajula fi daari laa ilaaha ila اllah weeyaan marka laa waxaad siisaa buu ku leeyahay camala ina sii oo fii nasbi اlmubtada wa rafci اlkhabr taasaa loo jeeda laa rajula fi daari aada leedahay marka musanifka hadda hal shardi buu sheegay waxa weeyaan an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayni taasuu hadda sheegay waxa weeyaan haddee tira laa rajula fi daari laa rajula kaainun fi daari marka rajul waa nakira kaainun taas lasoo qadara daaf ku tacaluqayna waa nakiro kale ayib marka taas buu musanifka hadda ka hadlaa laakiin shuruudda way ka badan tahay ahamu shardin kaas weeyaan ahamu shardin maala fiiri shuruudii waxaa kamid ah eh, an takuuna naafiya wa an yakuuna almanfiyu ljinsa inay naafiye tahay horta waa shardi oo nafigeeda uu baaqi yahay wa an yakuuna ama wa an tanfiya aljinsa jinsiga inay nafiso fiiri hadda hadaa tiraha laa rajula fi daari haddaa tirahde waxau ah bal rajulaani ma dhihi kartid mufradkaas ay gashay iyo wixii la jinsi oo dhan inuu meesha ka baxaa la rabaa laa rajula fi daari haddaad tidhaahdo macnaha rajul oo dhan wax badan iyo wax yar wax ku jira ma jiraan sidaasay macnihii eh, ay ka dhigan tahay laa rajula fi daari macnaheeda saas waay bikhilaafi laa alatii kaanat tacmalu camala laysa way ka duwan tahay oo haddaa tiraahda laa rajulu fi daari waxaa ku ansaxaya bal rajulaani ina tirahdid bal rajulaani way ku ansaxaysaa maxaa yeelay laadaas naafiya naafiya liwada lilwaaxid weeyaan oo markaa macnaha waxa weeyaan keyrkeeda waxay gashay waxaan aheen waa la gelin karaa oo laa rajulu fi daari bal rajulaani ayaa la dhihi karaa markaas wuxuu iri marka shardiga labaad kaas waay wa an yakuuna nafyuhaa nasan fi اnafya yani nas inuu yahay bimacnaa nafyiga istiqraaq liljinsi inuu yahay waa la rabaa wa an laa yadkhula calayha jaarun laadii hadane inaysan oo laa inay ba xaraf jaar inuusan gelin oon la dhihin mathala ji'tu bilaa zaadin haddaa tiraahdi laadii macamal falayso liannahu ayadii baa xaraf jaar uu galay isimkeeda iyo khabarkeedana waa inay nakiratayn ahaadaan laa ghulaama safarin xaadirun aada leedahay marka intaas shuruud hadday waayso mid ka mid ah ma camalfalayso fain kaanat hayra naafiya lam tacmal ayib hayra naafiya hadday ahayn ma camalfalaysa baa lihi yani laa macnaha waxayna camal ku fali karin in nafyigeedii ay wax la xariirsadaan nafyi kale oo kale mithaalkeed haddaani ma xasuusto ayib oo macnaha ayadiyaa zaa-ida laga dhigay low lam takun khadfaanu laa dunuuba laha id laa laama dawu axsaabiha cumara haddayuu ku mithaaliyay ibnu hishaam haddii marka nafyigeedana u linafyi lwaxda uu yahay camilat camala laysa laa rajulu qaa'ima bal rajulaani ala leeyahay ayib xaraf jaar hadduu galane macmal falayso ji'tu bilaa zaadin yaa la leeyahay wagadibtu min laa shayin wain kaana ismu macrifata aw munfasila canha uhmilat haddii isimkeeda macrifa ou yahay oo laa zaydun haddaa tidhaahdid laa zaydun fi daari laa zayda ma banaano liannahu nakiray ku camal falaysa haddii khabarkeeda lakala geeyo waa shardiga labaad anlaa yufsala bayna ismiha wa bayna khabariha oo laa fiihaa qowlun walaa hum canha yunzafuun laa fiihaa qowlun fiiri laa fiihaa qowlun hadda khabarkiyaa soo hormaray isimkiyaa dib maray markaa ma banaano in la camal siiyo walidalika fiiha khabar muqadam qowl mubtada muahar walaa laa camala lahaa sidaasaa laleeyahay ayib marka shuruudaas inay macnaha hesho an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni an laa yataqadam khabaruhaa cala smiha wa an takuuna naafiyata liljinsi wa an laa yadkhula calayha xarfu jarin ilaa gayri dalika intaasoo shuruud markay hesho yay camalkii laa ay camalfalaysaa ijcal yee lilah waxaad u yeeshaa laa oo naafiya liljinsi ah camala ina u yeel fii nakirati nakirana uga yeel oo waxay galayso waa inuu nakira ahaada fi lkhabari walismi jaaadka kuu timaada laa farqa an jaaadka mufradatan xaal ay tahay mid keligeed ah laa rajula fi daari aw mukarara laa rajula wala mraata iyadoo mukarar ah marka laadi shuruudaas hadday dhammaystirato yajibu an tansiba almubtada isman lahaa an tarfaca alkhabara khabran laha markaasuu musanif wuxuu ku yidhi fansib biha mudaafan aw mudaarica wabacda daka alkhabara adkur raafica fansib ku nasbi biha bilaadi mudaafan ku nasbi aw mudaaricahu midka asiga shabaha ku nasbi wadkur sheeg alkhabara khabarkine bacda daaka midkaas ay nasbisatay kadib khabarkeeda sheeg raaficahu xaal aa tahay mid goday marka waxa weeyaan waxaa kala baxsan laada isimkeeda la fiirinaya inuu mfrad yahay iyo inuu mudaaf yahay inuu mushabah bimudaaf sadexdaas u kala baxa fi hada baab mfrad waxaa lagala jeedaa waxaan mudaaf ahayn ama mushabah bimudaaf aan ahayn mfrada la yihahda walow tahniyaba ha ahaado jamcba ha ahaado wuxuu rabaa ha ahaado fi baab la mfrad waxaa lagala jeedaa maa laysa bimudaafin walaa bimushabahin bimudaaf yaa lagala jeeda طيب marka haddii mudaaf uu noqdo tahniyada iyo jamci maanta mufrada inta lagu magacaaba haddii mudaaf ou noqdo waxa weeyaan waa nasbadiisa waa waajib biduuni khilaafin haddii mushabah bilmudaaf ou noqdo nasbadiisa waa waajib biduuni khilaafin oo iyadoo mudaaf waxaa ka mid eh laa ghulaama rajulin xaadirun hunaa laa ghulaama rajulin hadda isimkeeda fiiri ghulaam waay waana mudaaf oo ghulaama rajulin aa tiri xaadirun waa kaasa ayib waxaa lamid eh hadduu mushabah bilmudaaf uu yahay mushabah bilmudaaf waxaa waaye kulu ismin lahu tacaluqun bimaa bacdahu oo macnaha asiga aan macnihii dhammaystiranaynin waxaa tiriya laa khayra min zaydin raakibun yani nin oo zaydka khayr badan meeshaan macnaha ma joogo awma laa khayra min laa khayran min zaydin xaadirun iska dheh laa taalican jabalan daahirun kaasaa la yihahda hadda fiiri laa taalican daahirun ma dhihi karaysid liannahu taalicii wuxuu u baahan yahay wax dhammaystirmo taalican jabalanna mudaaf ma aha لأnhu طاaلca ismu laysa mansuub marka la yihaahdo wahwa ismu faacili faacilhu damiir mustatir wajabla mafcuulhu marka fiiri isimkaas faacil mafcuulkiisu ou macno ku yeeshan karaa laa طaalican jabala mid jabal oo macnaha saaran daahiru nooma muuqdo waay nin jabal meeshan fuula nooma muuqdo marka طaalican jabalan mudaaf ma aha laakin mushabah biاlmudaaf waa liannahu dukira bacdahu maa yatacalaqu bihi asiga marka waa in la nasbiya walaa khayra min zaydin raakibun laa khayra raakibun hadda macno ma keeni karto oo khayrantaas yaxtaaj ila aljaari اlmajruuri bacdahu yatacalaqu bihi laa khayra min zaydin raakibun kaas mushabah biاlmudaafa la yihahdo kulu maa dukira bacdahu bma yatacalaq bihi fahuwa mushabah bاmudaaf cadafki xataa waa lagu daraa marka haddii saas mudaaf ou noqdo ama mushabah biاlmudaaf yajibu nasbhu sidaas waay fansib ku nasbi biha laadi mudaafan ku nasbi laa gulaama rajulin mudaaf waay aw mudaaricahu mudaafka midka shabaha ku nasbi oo laa taalican jabalan dheh saas marka tiraahdeed wadkur sheeg alkhabra khabarkiina bacda daaka isimkaas mudaafka iyo mushabah bimudaaf gadaashiisa khabarkii sheeg raaficahu xaala tahay mid godaayo laa gulaama rajulin xaadirun khabarkii kaas weeyaan marka wuxuu ku leeyahay in kaana ismu laa mudaafan aw mushabahan biاlmudaaf fainahu yajibu wاlxaalaةu hadihi nasbhu bاtifaaq ayib wahwa في الوقت نفسه معرب weeyaan marka maxaa nooga xigo warakib اlmufrada faatixan kalaa xawla walaa quwata wthaani jcalaa marfuucan aw mansuuban aw murakaba wain rafacta awala laa tansibaa intaan midaas aanan gaarin mafhuumkii horta aan usoo laabano markii uuna yiri mudaaf haduu noqdo isimkeeda ama mushabah bimudaaf waa la nasbinaa nasbata icraab taas waa la fahmay mafhuumkii nooma sheegin musanifka markaasuu masalo kalena geliyey ayb haddii isimkeeda mufrad uu noqdo mufradkana lagala jeeda maa cada mudaaf wmushabahi bimudaaf lagala jeedo waa la binaynayaa taas weeyaan ayadoon hadda tikraar aanba gaarin intaana laa xawla walaa quwata aanan gaarin mufradkaas inan keenno waay haddii mufradka u yahay laa rajula fi daari baa tiri mufrad waay khilaafka ma joogo rajula ismulaa mabniyun cala lfatx fii maxali nasbin aad leedahay liannahu laadi iyo isimkeeda sidii khamsata cashar oo kale loo binaynay isu saaran yihiin cilat lbinaa rajulka kama imaanina tarakubkuu mfradka calى اqwl الصaxiix ama aladii calayhi اjumhuur haduu isimkeeda mfrad noqdo waa la binaynayaa ko taas marka laa xawla iyo laa rajula oo kale waay haddii muhana mfradkeeda ou noqdo ama jamcu mudakari saalim yubna اlmfradu daka bima yunsabu bihi muhana iyo jamcu mudakar saalim maxaa lagu nasbi jiriya hadday ay laa isim u dhacaan ya baa lagu nasbina waxaad leedahay laa muslimayni laka laa muslimiina hunaa sidaasaad leedahay marka laa waxa weeyaan xarfu nafyin wa nasbin muslimayni ismu laa mabniyun cala alyaai fi maxali nasbin alaleeyahy abcan dad icraaba jiro oo hadda kuufiyiinta iyo wax lamid a ah mubarad waxay leeyihiin maya muslimayni ismulaah mansuubu calaamatu nasbih lya liannahu muhana saasaa laleeyahay laakiin qowlka aladii calayhi ljumhuur lbasriyiina xata kathiir min alkuufiyiin ana ism lah in kaana mufrada yubna liannahu mutarakibun maca la katarakubi khamsata cashar sidaasay leeyihiin marka laa muslimayni ilaa muslimiina saasaad leedahay haddii jamcu lmuanath saalim uu yahayne qowlka macruufka jamcu muanath saalim maxaa lagu kordhigi jiray kasra laa muslimaati fi hadihi lmadrasa yaad leedahay muslimaati waa la hoos dhigaya marka intaas waxa weeyaan eh, inaad ogaatid markii mufrad markii mudaaf iyo mushabah bilmudaaf la sheegay waxa ka soo haray inaad ogaatid baan ugu tala galay inta marka wuxuu ku leeyahay warakib اlmfrada faatixanka laa xawla walaa quwata wthanij calaa marfuuca aw mansuuba aw murakaba wain rafacta awala laa tansiba warakib اlmufrada mufradki isa saar faatixan xaal aad tahay kii kordhigaayo labadoodii kan koro kalaa xawla walaa quwata oo kale waay wajcal yeel athaniya athani athaaniya waay oo mafcuulkii hore waay marka yadi liajli shicriga loo xadfay wajcal yeel athaani midka labaad marfuucan ka yeel oo laa xawla walaa quwatun dheh aw mansuuban midka labaad mid oo la nasbiyey ka yeel laa walaa quwatan dheh aw murakaban mid lees tarkiibi ka yee laa xawla walaa quwata wa in rafacta awalan kan hor hadaad aad godid oo laa xawlun aad tiraahdid laa tansiban midka labaad ha nasbininoo walaa quwatan ha dhihin meeshan keliya waxaaad u baahan tahay inaad fahamtid nasba iyo fatxa wax looga kala jeedo abwaabta kale markii loo jiro farqa weyn ma u laakiin inta waxa weyaan hadaad laa xawla tiraa fatxa waay laa xawlan hadaad tirahda nasbo waa intaas le u kala fahm marka musanifku wuxuu ku leeyahay hadaad midka koro aad kordhigtid oo laa xawla aad tiraahdid yajuusu fi thaani halaathatu awjuhin wa idaa nasabta wa idaa rafacta alawal laa xawlun haddaad tiraadine في ثاني thaani wajhaani intaas keli a meesha ku jirto haddii si fiican aad u dhegaysateed wax sii dhib badan ma ah aan kugu celiya laqbado warakib isa saar almufrada mufradkii mufradkii iyo laadi isa saar faatixan xaal aad tahay mid kordhigaayo laa xawla waaye oo laa iyo xawla isimkeedii ka tarakubi khamsata cashartii aan kuu sheegay waa kow markaasuu wuxuu ku yiri ka laa xawla walaa quwata waaye wajcal yeel athaaniya midka labaad oo walaa quwata ah marfuucan ka yeel midka labaad kan hore waa kordhigan yahay laa xawla waaye walaa quwatun marfuuci waaye aw mansuuban ka yeel laa xawla walaa quwatan aw murakaban ka yeel laa xawla walaa quwata saddexdaas weji waay wa in rafacta awalan midka hore haddaad godid oo laa xawlun aad tiraahdeed laa tansiban midka labaad ha nasbinno walaa quwatan ha dhihin marka fiiri tawjiih unbaa kuu dhiman tawjiih unbaa kuu dhiman haddaad tiraa walaa quwata haddaa tirahdid labadi waa isla fadxisay marka waxay noqonaysaa laba laa oo mid kastaba camalkeeda ay qabsatay laa naafiya liljinsi walaa taaniya ayda naafiya liljinsi mid kastaba isimkeeda loo sheegay khabarkiina lanaa waa xadfan marka laba laa ay kala noqdeen shaqa iskuma laha waa un laba jumlo laysku cadfay kow markii laa xawla walaa quwata la yiraahdo hadda tan hore fatxadeeda ku baaqiyeel laa xawla walaa quwata haddana laa xawla walaa quwatan dhe markaan midii labaadaad nasbisay waxaa laleeyahay walaa xarfu caطf laa naafiya mulgaat laa camala laha quwata macطuufu calى maxali ismi اllah alأwal lannahu laa xawlada horo fii maxali nasbin soo ma aha isimkaa mabni noqday maxalu nasbigaasaa lagu cadfaa quwata marka wlmacuuf cala mansuubi mansuub calaamatu nasbi fata daahira laleeyahy waa labo hadaa tira laa xawla walaa quwatun aa tiri markaad godid saddex wajya kuu banaan inaad tiraahdo quwatun laada horena waa naafiya liljinsi midaa dambana naafiya lilwaaxidi waay oo naafiya lilwaxda mid keligeeda ay nafisay oo tan dambana camalu laysa tan horana camalu laa camala ina laba laa ay kala noqdeen kala duwan la xawla walaa quwatun markii la yidhaha kow waxaa kaloo bannaan walaa quwatun oo godaalka waxaa ku banaan in tidhaahdeed laa walaa alwaaw xarfu catf laa mulgaatun laa camal laa quwatun macطuufun calaa maxali laa wasmiha liannahu laa laada la laa xawladaas horo ayaday isimkeeda fii maxali rafcin mubtada cinda sibaweyh mubtada ilaada hore mubtada un bay gashaa marka maxalkooda waa marfuuc maxalkaasaa lagu cadfa waa dhihi kartaa ayib marka marka labaad inaad tiraahdo quwatun waa mubtada wa khabaruhu maxduuf waladii sawaqahu dukhuulu nafyi calayh saddexdaasaa ah rafcada ku banaan haddii laa xawla walaa quwata la laba laa ay kala noqdeen haddii laa xawla walaa quwatan la yidhahda waxaa lagu cadfay maxali ismi labadaas hal hal wejile waay markii laakiin laa xawla walaa quwatun la yidhaahdo saddex wejiyaa kugu banaan inaad tiraahda laadan dambana naafiya lilwaxda eh, oo leysa camalkeeda samaynaysaa taasna naafiya liljinsi ina weeyaan laba laa oo kala duwan ay noqdeen ama quwatuntan markii la godo macطuufa calى maxali smi maxali lah wa smiha liannahumaa fi maxali rafci biاlibtidaa cinda siibawey ama quwatun mubtada dhe khabarkiisana waa xadfan yahay dhe oo nakiradii oo musawiqa haysatoo lagu bilowda ha noqoto markii marka laada xooro laa xawla hore la kordhigo saddexdaas waji baa ku banaan laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun musanifkaa taas kuu sheegay wajcal yeel athaaniya midka labaadoo quwatan marfuucan laa quwatun oo saddex waji ay ku banaanaatay aw mansuuban ka yeel macduufan calaa maxali ismi illaah walaa quwatan aw murakaban ka yeeloo asiga io laada dambaa ku camalfalayso ayib intaas waa ka baxnay wa in rafacta awalan midka kalo hadaad kordhigtid midka hore hadaad kordhi midka hore haddaad godid oo laa xawlun aad tirahdid laa tansiban midka athaani waay laa tansiban midka labaad ha nasbinin marka waxa weeyaan laa xawlun haddaad tiraha walaa quwatan ha dhihin laakiin laa xawlun walaa quwatun dheh ama laa xawlun walaa quwata dheh icraabteedana iska waadix waay haddaad laa xawlu walaa quwatun aad tiraahdid waa wax iska macruuf ahoo laada dambe ama laysa ka dhig mideedii oo laba laa ha kala noqdaano ama midda dambe ilqaya quwatun mactuufan calaa laa xawlun oo isimka hore ay ku cadfan tahay dhe godaalkaas waa iska macruuf laakiin haddaad laa xawlun aad tiraa walaa quwata labadii laallabay kala noqona tan horena waxaa waay naafiya lilwaxda oo leysa midii camalkeeda samaynaysay walaa quwata laadaana naafiya liljinsi laba laa oo kala duwan ay noqdeen laakiin waxaana banaanin laa tansiban oo laa xawlun walaa quwatan liannahu quwatan taan maanta la nasbiya awalkii hore waxay aheed fii maxali ismi almansuuba lagu cadfay hadda ismillaah oo lagu cadfa male lianna waaba godan yahayba kii horaaba godan maxalan wa lafdan intaba waa godan yahay marka wax lagu yiraahdo walaa quwatan lama haayo sidaasaa marka ay labadooda loo kala saaraya wa mufrada nactan limabniyin yali faftax aw insiban aw rifac tacdili wa mufrada nactan limabniyin yali faftax faftax kordhig aw insiban ama nasbi aw irfac god mufradan mufrad god mufradko e, nactan m mufratan god nactan xaal uu yahay limabniyin mabni ou nacti uu yahay nactigoo yalihi isimka la xariiro tacdil waad caadil samaynaysaa wuxuu ku leeyahay wa mufrada nactan limabniyin yali faftax faftax mufradan kaasoo dhan mutanaasac waay faftax mufradan mufrad kordhig nactan xaal uu yahay limabniyin ou xaal u noqday mabnigoo yeelii la xariidha aw insiban mufradan ilaa aakhirihi aw irfac mufradan tacdilan mithaalka horta aan kuu sheego haddaa tiraa laa rajula dhariifa aa tiri marka fiiri rajulkii waxa waa waa mufrad maya mufradkaasaa ii dambeey laa rajula markaad tiraahdid waa waa mfrad mabni ah lanna waxaan ihi ismu leyt hadduusan mudaaf ahayn mushabah bimudaaf ahayn mabniyun cala fathi fi maxali nasbina laleeyahay ayib marka laa rajula ismu laa oo mabni a ah waay waxaa raacay mufrad oo dhariifa ah asagoo sifa u ah nactiga iyo sifa waa ah isku macno marka laa rajula dhariifa dhariifkaasaa maanta icraabkiisa lagu sheegi doonaa rajulkii horeya laguu soga laa xawla ila icraab tahay ayib dhariifkaas asiga ah marka waxaa kuu banaan inad inaad fatxa saartidoo laa rajula dhariifa aad tihaahdid waxaa kuu banaan awinsiban laa rajula dhariifan inaad tidhaah aw rajula dhariifun inaad intaba waa kuu banaantahay marka limabniyin taasna rajul hadduu ismu laa mabni ousan ahayn waa noo imaa doontaa markaasuu wuri faftax kordhig mufradan mufrad kordhig ama aw insiba nasbi aw irfac god mufradkaas nactan xaal uu yahay mid raacayo limabniyin raacaya mabnigoo yelii la xariiro macnaha laysa hunaaka faasil bayna dhariif wa bayna marka tacdil waad cadli samaynaysaa icraabtii ninkii hore tii hore fahmay way u sahlan tahay haddaad labadooda isla kordhigtid faftax digaan kuu sheegaya laa rajula dhariifa kan hore isma bedelanayo oo ismu laa oo mufrad noqday waa asiga weligiis fatxa saaran laa rajula waay kan dambe haddaad kordhigto dhariifa fatxa saartid waxaa leeya laa naafiya liljinsi tacmalu camala ina tansibu risma wa tarfacu lkhabr ayib rajula dhariifa ismu laa mabniyun calى اljuzayni fi maxali nasbin khamsata cashar oo kale laisku craaba rajula dhariifa hal icraaba laysla siina ayagoona sifa iyo mawsuuf isku ah yaa laysa saaray maanta hal icraaba isku qaateen waa faftaxdi waa aw insiban dhe laa rajula dhariifan dhariifan waxaad leedahay sifatu limaxali الrajuli w صifaة اmansuubi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira lannahu rajuladaas mabniba ha ahaade laakin fi maxali nasbin waa isim mansuub ah maxalkaasuu ka raacay laa rajula dhariifan haddii la yidhah laa rajula dhariifun oo rafcadi ah dariifun sifatun limaxali ismi laa maa maa limaxali laa maca ismihaa oo laa rajula intayna rajulkaas laada soo gelin horteeda mubtadow ahay laadi iyo rajulkii cinda siibaweyhi fii maxali rafcin mubtada waay marka laadi iyo isimkooda is wato fii maxali rafcin ay isla yihiin maxalkaasaa laga sifaynaya markaa dariifun aa laleeyahay saddexdii intaas waay markaasuu ku yidhi faftax aw insiban aw rifac tacdili waxaa ku haray haddii mabni ousan raacsanayn oo waxaa la yidhi laa ghulaama rajulin a la yidhi fiir maanta ghulaamkii mufrad ma ahan oo mudaaf waa rajulin laa ghulaama rajulin dhariifan a tiri markaan ama dhariifun ama dhariifa hal midaan aan banaanayn waa kanaa markaan wغayra maa yalii wغayra اmfradi laa tbni wansibhu aw iraf caqsidii fahamkeeda intaasanba ka timid wuxuu ku yidhi walaa tabni ha binaynin gayra maa yalii haddii sifada iyo isimka israaci waayaan fatxa ha ku binaynin wagayra اlmfradi mfradkana waxaan ahayne fatxa ha ku binaynin fiiri hayra maa yali hadaa tirahda fi daari dhariifan iyo dhariifun basaa kuu banaan laakiin waxaan banaanayn fatxadii baan banaanayn oo laa tabnidi oo laa rajula fi daari dhariifa ma banaana keliya intii kale waa banaan tahay haddii mfradkii awl waxaa la yihi moogtahay wmfrada nactan limabniyin yali in isla xariiraan laa rajula dhariifa rajulkii oo mawsuufa iyo dhariifkii oo sifada way waa baab waatn saddexda ay ku banaaneed haddii marka mufradki iyo wasfiga la kala geeya sifadii oo laa rajula fi daari dariif layla yimaado fatxadi le gooy oo laa rajula fi daari dariifan dhe ama dariifun dhe laakiin ha dhihin rajula fi daari dariifa ha dhihin maxaa yeele hore waxay ahayd tarkiib mabniyu cala ljusayni murakaban tarkiiba khamsata cashara marka maanta fidaariya udhexee rajul iyo dariif laysma tarkiibin karo haddii taas ka baxday labadii kale rafcadii nasbadii laa rajula fi daari dariifan oo dariifan sifatu limaxali rajul lianna maxalahu ismulah fi maxali nasbin wa ama dariifun dhaho fii maxali laa maca ismiha oo cinda sibooyi mubtadaa dariifun labadaasaa banaan walidaalika wuxuu ku yiri laa tabni oo laa tabni habinayno dhariifa ha dhihin gayra maa yalii haddii mufradkii iyo sifadii isla xariiri waayaan oo la kala geeya ha binaynin wa gayra almufradi mufradka keyrkiisa haddii la yihahda laa ghulaama rajulin marka ismu laa mufrad ma noqonin mudaafou noqday dhariifan iyo dhariifun ah kuu banaan laakiin ma dhihi kartid laa ghulaama rajulin dhariifa ma dhihi kartid lannahu mabniyu cala ljasm kan hore mabni maba ahbo oo laa ghulaama ghulaama ismu laa mansuuba calaamatu nasbi fatxa daahira dhariifa marka meela raacda ma laha lafdina ma raaci karto maxalna ma raaci lannahu lafdigina waa mucrab fii maxalihina mucrabu mansuub marka dhariifa ma imaan karto markaasuu ku yiri haddii hayr اmfrad ou yahayne laa tabni maxaa samaynaa markaa wansibhu laa rajula fi daari dariifan dheh aw irafca aw iqsid uqasad arafca uqasado laa rajula fi daari dariifun dheh hadday hayr اlmfrad tahayne laa ghulaama rajulin dariifan dhe ama laa ghulaama rajulin dariifun dhe laakiin hadhihin laa ghulaama rajulin dariifa dheh hadhihin intaas yaa loo maanta wاlcaطfu in lam tatakarar laxkumaa lahu bimaali nacti di lfasli intama wاlcaطfu cadafkii in lam tatakarar hadayna soo noqonin laa hadayna soo noqonin uxkum lahu cadafkaas waxaad u xukmisaa bimaa ugu xukmi intamaa nasab sheegtay linacti u nasab sheegtay nactigii di lfasli fasliga u saaxibka ahay tanna masalo kale wa hadda laa xawla walaa quwa ay ahayd laa iyo laa oo soo noqnoqotay haddii laadi la gooyo oo laa xawla wa quwa la yidhaahdo oo laadii dambe aysan noqonin quwadan dambe waxaad icraabtaa nactigii markii mancuudkiisa laga fasliyo waxayd icraabi jirtay icraab haddii laa rajula fi daari dariif ay ahayd markaas fiiri hadda dariif oo oo nacti ah mancuudkiisoo rajul ee markii laga fasliyo fi la geliyo dhariif maxaa ku banaanayd labo laa rajula fi daari iyo laa rajula fi daari dhariifan ku banaanayd waxaa mamnuuc ahayd in la yihah laa rajula fi daari in la yidhah mamnuuc ahayd intii kaas ku banaanayd kana ku banaanay nacti mancuudkiisa laga fasliyey wixii ku banaanay oo nasbadii iyo rafcadii ah ku banay haday laadi godo oo cadaf keligiis u noqdo oo marka maxaan leenahay laa xawla wa quwatan laa xawla wa quwatun waxaanan banaanayn laa xawla wa quwata aan banaanayn liannahu haddii waquwatan la yidhaahdo mactuufan calaa maxali ismi illaah oo mansuubka ah haddii quwatun la yidhaahdane mactuufun calaa maxali ilah maca ismiha aw mactuufun calaa maxali ismi illah qabla ku banaan laakiin waquwata meelay raaci karta ma leh hore waxay ku banaaneed laada dambe oo soo noqonaysa ismullah looga dhigi jiroo naafiya ljinsi ah laadii hadday meeshii ka maqnaatay quwata waxay raacda ma laha lanu ma dhihi karaysid laadii hore labadan isimku camal fasha iyadoo waawul cadfu udhexaysa lama dhihi karo marka taas unbaa meesha ka mamnuuce walcadfu cadafkii oo waquwatan waawgeedii in lam tatakarar hadaysa soo noqonin laa macahu laa hadayna lasoo noqono la xawla waa quwa la yihaah keligeed uxkuman lahu mactuufkii waxaad u xukmisaa oo quwada ahayd bimaa xugum u xukmi intamaa u nasab sheegtay linacti nactiga u nasab sheegtay nactigii dilfasli mancuudkiisa laga fasliyey oo laa rajula fi daari dariifkii sidii labadii weji ku banaaneed kana ku baneey oo laa rajula fi daari dhariifan ama dhariifun dheh sidaas waay wa acطi laa maca hamzati istifhaamin maa tastaxiqu duuna اlistifhaami wa acطi c laa lafdigii laa waxaad siisaa maca hamzati istifhaamin laadii linafyi ljinsi ahayd hadday hamsatulistifaamka hormarto waxaad siinay maa tastaxiqu waxay mutaysan jirtay duuna alistifaami istifaam oon la jirin haddaad laa xawla tira oo aadan hamso gelinin haddii hamso la geliyane alaa xawla sideeda unbay ahaanaysaa wax isbedelaya ma laha wa acdi si laadii linafyi ljinsi ahayd mac hamsat istifhaamin iyadoo hamsatul istifhaam ay la jirta waxaad siisaa maa tastaxiqu waxay mutaysanaysay ay mutaysato duuna istifhaami ayadoon istifhaam jirin waxay samayn jirtay haddayd istifhaam gelisid ayadana macnaha wuxuu u jeedaa ana alistifhaama idaa dakala calaa annaafi liljinsi laa yubdilu camalaha bal inamaa tacmalu maca alistifhaam kama kaana tacmalu biduuni istifhaam hada muraad musanif marka amhiladeedii maxaa ka mid e waxa weeyaan waa badan tahay ayib amhilada aan ka fiirino shuraaxda maxay ka yidhaahdeen ayib hadda intii wujuhdii aan kuu soo sheegay oo hadda carabtii yani amhiladeedii buu ka keenay musanifka oo ashcaar badanoo usoo daliiliyay anaga marka saynan aanan u kala daadaadanin yaan amhilo oo camali ah keliya aan ku kaaftoomin marka waxaa kamid ah iyadoo hamsatul istifhaam la joogto alarci waaan liman wallat shabibatuhu wa aadanat bimashiibin bacdahu haramun alarwi caaan reebtoon majiro jiro liman ou reebtooma wallat shabiibatuhu shaabnimadiisa ay jeesatay oo wa aadanat ay ogeysiisay bimashibin cinro bacdahu cinradana hara munduqnimo ay ka dambayso yacni nin cinrada ay usoo baxday may nin ay shabaabnimadii dhaaftay miyuusan waantoomaynin oo u dhowaaday cinradii inay kasoo baxdo cinradaasoo haddana waayeelnimo ay ka dambayso inuu waantoomo ou macaasida ka kaaftoomo iyadoo macsida ay xun tahay hadana nin duqe waa kusii xun tahay liannahu laa daaciya lahu fi lmacaasi marka dadkaas inay waatoomaan mawdkii bay usii dhow yihiin marka ulajeedada waxaa alwicaaa liman walad alarwicaaa mufradkii oo laa xawla la nasbiye laadi marka hamsatu istifaamaa ka horeyso waxaa lamid e eh, alastibaara lisalma am lahaa jaladun idaa ulaaqi aladii laaqaahu amhaali buu yiri wuxuu yiriyey alastibaara lisalma naagtiisa u jeedaa naagtayda oo salmalira sabar maa yeesha doontaa am lahaa jaladun macnaha ama adkaysi idaa ulaaqii markaan la kulmi doono alladii kii laaqaahu amhaali dadka aniga ilamida ay la kulmaan dagaalkii markii la galo mar badanaan soo nabad baxay inan maanta haddaan dhinto wuxuu leeyahay miyayna dhici karin inay ku dhacdo eh, xaalka salma ay ahaan doonto ma sabri doontaa oo adkeysi maa yeesha doontaa mase way murugoo doontaa markaan aniga dhinto intaas wa ulajeedada alastibaara lisalma waa kordhigay iyadoo laadi ay hamsatul istifhaam ay ku jirto ayib marka intaasoo dhan xataa alaada hadday bimacna tamani noqotona waa lamid bou leeyahay almuhim waxa weeyaan laa hadday hamsat listifhaam soo gasho wax ka bedeli mayso wa shaaca fi da lbaabi isqaad اlkhabr ida almuraadu mac suquuطihi dahar wa shaaca waxaa faafay fii da lbaabi baabkan asiga e waxaa ku faafay isqaad اlkhabari khabarkii in la tuuro ida almuraadu muraadkii idaa dahara ida almuraadu muraadkii dahara hadduu muuqdo maca suquuطihi asiga dhicitaankiisa wuxuu ku leeyahay sida badan laadi iyo khabarkeedii layslama sheega meeshan hadda fiiri laa ilaaha ila allaahu ila allaahu istithna waay ayna laa ilaaha khabarkeedii awa laa ilaaha bixaqin fi lwujuudi ila allahu bixaqina khabarkeedii ah laa xawla walaa quwata ilaa billaahi laa xawla khabarkeedii aawi ah lana walaa quwata lana ila biاllaahi fiir khabarkii waa la xadfay marka wuxuu ku leeyahay khabarka haddii kown caam uu yahay macnahana laga fahmi karo in la sheego qole waxay leeyiin maba banaano qolana lama in la sheegina haboon washaaca waxaa faafay fii da lbaabi baabkan oo laa baabkeeda isqaad lkhabari khabarka in la rido oo laa xawla lanaa ana la dhihin lanaa la gooy goormo waa laakiin ida lmuraadu muraadkiisa dahara hadduu muuqdo maca suquudihi khabarkoo maqan haddii meesha laga fahmi karo in la gooyo yaa faaftay laakiin mamnuuc maaha cinda almusanif laakiin cinda gayrihi waajibay ka dhigayaan ayib marka laakiin bishardi in khabarkii la fahmi karo yaa la rabaa baa laleeyahay marka qur-aankii wuu ku badan yahay laa xawla walaa quwata laa bayca fiihi walaa khulla fiiri hadda laadi waxaa u daliila amhiladii hadda anigu kuguma mashquulin waxaan diiday macnihii inaad laakiin laa bayca fiihi walaa khulata laa baycun fiihi walaa khulatun qiraa'adkii sidiisaas waa lagu akhriyey taas waxay u daliil tahay laadi haday soo noqnoqoto wujuhdii musanifka uu soo sheegayay qeyb ka mid ahay daliil u tahay laa bayca walaa khulata hadii la yidhaahdo labadii laa oo lakala sii waayo hadii laa baycun walaa khulatu la yidhaahdane laba laa oo linaafiya lilwaxday noqonaysa oo mid keli ah midii oo anfis marka qur-aanka qeyb ka mida ah uu tusiyey midaas marka hadda wuxuu ku leeyahay haddii laadi khabarkeedii la fahmi karo in la sheega ma haboono waata hadda aan kuu sheegay waay waa badana waa la xadfa laakiin haddii aan la fahmaynin haddii la gooyo in la sheegaa waajib ah ka qowli الnabiy salى اllahu عalيه wasalam laa axada akhyaru min allahi laa axada axad ma jira akhyaru min allahi fiiri akhyarudaas yacni ilaahay addoonkiisa inuu xumaan sameeyo wax kaga uga xumaan badan ma jiraan khayrada awal wax masayra awal la yidhaahda ulajeedadana waxaa weyaan yani ilaahay addoonkiisa inuu xumaan sameeyo cid kaga xumaan ba badan ilaahay aad buu uga xumaanaya laa axada akhyaru min allahi hadda haddii akhyaru la xadfi lahay oo laa axada min allahi la dhihi lahay maxaa loo jeeda laa axada aqwa min allahi miya laa axada aclam min allahi miya lama fahmi karaa marka khabarka maxduufkaa wajaba dikruhu laa axada akhyaru min allah waxaa lamid ah baa laleeyahay qowl shaaciri ida liqaaxu gadat mulqan asiratuhaa walaa kariima min alwildaani masbuuxu ilaa aakhirihi wuxuu ku leeyahay ida liqaaxu kuwa halihii irmaanka ahay hadad haday ahaata mulqan asiratuha maritaankeedii markii neefka naasaha laga xirayo waa markuu caano leeyahay haddii caanihii neefkii oo laga xiri lahaa geela markii ilan waxaa weeyaan irgihiisa waa la socdaan marka labana waa ka xiran yihiin oo waa laga maraa marid aan anaga niraahdaa hasha waa maran tahay bimacnaa naasihii qeyb ka mid ka xirantahay ama kulligeed marka haddii naasihii xeragoodii layska tuuro oo macnaha wax caanaan ba jirinba walaa kariima ousan jirin min alwildaani caruurti midkeedu fiican masbuuxun mid loo quraac ousan ahayn hadalkii waa sii dhiman yahay weli ayib marka hadda fiiri walaa kariima min alwildaani masbuuxun masbuuxi waa la sheegay haddaanan loo quraacanin masbuux sabuux carabta waxay tira quraacda w futuurna waa la yidhahda walaa kariima min alwildaani masbuuxun masbuuxdaas marka hadda maanta waa la sheegay liannahu haddii la xadfo lam yakun hunaaka shayun yadulu calayh sidaas daraaddeed baa la sheegay ida almuraadu maca suquutihi daar haddii laga fahmi karo inuu meesha ka maqan yahay hadduusan ka maqnayn ama aan la fahmi karin in la sheegaa waajibe wallahu aclam sala allah wsalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin